بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحول المؤلف رحمه الله تعالى فصل فصل كان حكاها الله في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت أو ارتدت مع زوجها أو تخلف أحدهما عن الآخر حكمك kharashaadka zawjada mu-anteeda waa nafaqadeedii iyo kiswadeedii haddii iyadu ay islaamto ama diinta ay ka baxdo iyadoo zawjkeedii la socoto ama midkoodka kale uu kaga dambeeya arrinkaas oo ay arrinkaa ku kala dambeeyaan ama islaamka ku kala dambeeyaan ama riddadii ku kala dambeeyaan aslama ida aslama haddii ay isla islaamaan labadii zawjayn macan wada jir hadday ku islaamaan hal mar istamarat innafaqatu nafaqadii baa joogtoobaysa walow aslama hadduu asagu islaamo wa asarat ayadna ay ku adkaysato kufrigeedii xata inqadat ilciddatu ilaa ciddadii ay ka dhammaato falaa ay falaa nafaqata lahaa wax nafaqoo u usugnaaday iyo wax u sugnaaday mu-anteedii ma jiro wain aslamat hadday iyadu islaamto fiihaa ay filciddati ciddada dhexdeeda lam tastaxiqa ma mutaysato limuddati takhallufi muddadii dibdhaca ee filjadiidi qowlkaa jadiidka haddaan qabanno wuxuu ku yidhi haddii labadii zawj ay mar wada islaamaan nafaqadii halkii bay ka sii soconaysaa mar bay towxiidkii wada qabsadeen ay tawxiidka ku dhawaaqeen nafaqadoodii joogtay sii noqonaysaa waaya nafaqadii iyo mu-antii kaleba maxaa yeel nikaaxiina uu sii socdaa tamkiintiina way jirtaa marka wax diidaya nafaqadii ma jiro haddii zawjkii uu islaamo ayadna ay kufrigii kusii jirto ilaa ciddadeedii ay ka dhammaato marka wax nafaqahoo iyadu ay yeelanayso ma jirto waayahay maxaa yeelay ayada ayaa dembiga iskale maadaama ay islaamkii kadib martay marka waxay la mid tahay sida gabadh naashiso ah oo ninkeedii caasiday haddii ciddada dhexdeeda ay soo islaanto muddadii ay ninkan kadib dhacday ay kaga hadhay kufriga waxbama mutaysanayso muddadaas nafaqa ma leh maalintaa ay islaamka soo gashay ayuunbay nafaqadii u bilaabmaysaa laakiin intii ka horraysay ee kufriga ku jirtay ninka kaga hadhay kufriga waxba yeelan aslama idaa aslama hadday wada islaamaan maan mar ay wada islaamaan istamarat inafaqatu nafaqadii way sii soconaysaa walow aslama hadduu asagoo islaamo wa asarat ayadna ay ku adkaysato gaalnimadeedii xataa inqadat ilciddatu ilaa ciddadeedii ay ka dhamaato falaa ay falaa nafaqata laha oo nafaqa uma wain aslamat haday islaamto fiha ciddada dhexdeeda gabadhi lam tastaxiqa ma mutaysanayso limuddati takhalufi muddadii hadhitaanka ay ku hadhay kufriga waxba mutaysan mayso filjadiidi qowlkaa jadiidka haddaan qabanno walow aslamat hadday ayadu islaamto awalan marka hore oo fa aslama dabeetana asagu islaamo filciddati ciddadii intay ku jirta dhexdeeda ow amase asara uu ku adkaysto gaalnimadiisii ilaa ciddadi ka dhammaato falahaa ayadii waxaa u sugnaaday suuraba nafaqat lciddati nafaqadii ciddada ayaa u sugnaatay cala asaxiixi qowlkaa muctamadka haddaan qabano waayahay wain irtadad hadday ridowdo ay diintii ka baxdo zawjadii falaa nafaqata laha wax nafaqo oo u sugnaatay ma jirto wain aslamad hadday islaamto wain aslamad haba islaamtee fi lciddati ciddada dhexdeeda wain irtada hadduu zawjkii uu ridoomo diinta ka baxo walciyaadu billaah falahaa iyadii waxa ay ku leedahay asagii nafaqatu lciddati ciddada nafaqadeedii ayaa u sugnaatay wuxuu ku yidhi hore iyadu soo islaanto ninkeediina uu kaga hadho kufrigii dabeetana intii ciddada ku jirtay uu soo islaama asna amaba uu gaalnimadiisii ku sii socdo ilaa ciddadeedii dhammaato labadaa xaaladoodba gabadhii waxay yeelanaysaa nafaqadii iyo biilkii ay xaqa u lahayd inta ay ciddada ku jirto inta ay ciddada ku jirto ee ninkaa gaalka ah ee kaga hadhay kufriga ee ka cidda tirsanayso ayay yeelanaysaa waaya maxaa yeelay gabadhani waajib ilaahay uu saaray bay gudatay marka waajibkaa ay gudatay oo ahaa islaamnimadii uma diideyso in eh, biilkeedii iyo xaqeedii la siiyo waayah midda labaad ee iyadu khayr bay la timid oo islaamnimadii ah ninkan wuxuu awoodi karaa inuu nikaaxiisi uu joogteeyo oo uu soo islaamo markaa asaga ayaa dembiga iskale taasi waa xagga islaamnimada haddii laakiin ay gabadhii ridowdo diinta ka baxdo wax nafaqa ah oo yeelanayso muddadaa ay riddada ku jirto ma jirto xataa haddii ay soo islaamto ciddada dhexdeeda hadday diinta islaamka usoo laabato intay ciddada ku jirtay waxa weeye nafaqa ma yeelanayso muddadii ay riddada ku sugnayd waayahay maxaa yeelay waxay la mid tahay sida gabadh ah oo ninkeedii caasiday riddadaas ayay ku caasiday laakiin marka ay soo islaanto ayay nafaqadii iyo biilkii eh, helaysaa markaamay nafaqadu bilaabmaysaa haddiise zawjku asagu ridoobo oo diinta ka baxo waxay ku leedahay nafaqadii ciddada inta ay ka cidi tirsanaysa ninka waxa weeye way yeelanaysaa nafaqadeeda maxaa yeelay dee asaga ayaa maanici la yimid oo ah kufriga ayadoo diinta islaamkay ku sugan tahay wax maanicoo xaggeeda ka yimidna ma jiro walidaalika nafaqadeeda iyo biilkeedii way yeelanaysaa walow aslamat awalan haddii iyadu marka hore ay islaamto fa aslama asna uu soo islaamay fi lciddati ciddada dhexdeedii aw amase asarra ku adkaysto gaalnimadiisii falaha ayada waxaa u sugnaaday nafaqat lciddati ciddada nafaqadeedii cala saxiix muctamadaan qabana in irtadad hadday ridowdo falaa nafaqata nafaqa ma jirto oo iyada u sugnaatay falaa nafaqata laha nafaqa iyada uma sugnaanin zamankaa riddada wain aslamad haba soo islaantay fi lciddati ciddada dhexdeeda wain irtada hadduu asagu ridoobo falaha iyada waxaa u sugnaaday nafaqat lciddati ciddada nafaqadeedii baabu alkhiyaari walicfaafi wa nikaaxi اlcabd baabkan wuxuu ku saabsan yahay khiyaarkii waxa weye nikaaxa ku sugnaanayay ee labadii zawj midkood midka kale khiyaar uu ka yeelanayey inuu nikaaxiisii fasakho ama inuu kusii socdo sidoo kale wuxuu ka hadlaya alicfaaf in waxa weye icfaaf lagu sameeyo waalidkii iyo ciddii mutaysanayey in yani loo guuriyo iyo wanikaaxi alcabd addoonkii in loo guuriyo saddexdaas ayuu baabkani ka hadlayaa ah, khiyaarkii iyo icfaafkii iyo nikaax alcabd haddaba khiyaarku mualif ku horreeyey khiyaarku asbaab buu leeyahay laisku waafaqsan yahay oo saddex iyo asbaab laisku khilaafsan yahay asbaabta laisku waafaqsan yahay ee saddexda ah mid waxaa weeye khiyaaru اlcayb midna waxaa weeye khiyaaru اlkhulfi fi الshar aw khulfi الdan midna waxaa weeye khiyaar alcitq waaya asbaabta khiyaarka keentay laisu khilaafsan yahin way fara badanta waxaa ka mid ah inuu zawjkii meherkii uu awoodi kari wayo inuu bixiyo amba nafaqadii awoodi kari waayo nin mucsir u noqdo caydhah waaya idaas asbaab kale mualifku dib nooga sheegi doona insha allahu tacaala haddaba kaa laisku waafaqsan yahay asbaabta laisku waafaqsan yahay ee saddexda ah midka u horeeya waxaan idhi khiyaaru lcayb yacni cuyuubtii nikaax ee faskhiga sugaysa in labadii zawj mid ahaan laga helo marka cuyuubtaasi waa saddex qaybood qismun mushtarak waa qayb labadoodaba ka dhaxaysa cuyuub labadaba ay wadaagaan zawjkii iyo zawjadii iyo cuyuub zawjka keliya uu leeyahay asaga u gaar ah. iyo cuyuub gabadhii u gaar ah saddexdaasoo qaybsanta cuyuubtii mushtaraka ahayd ee ninka iyo gabadha labadaba laga heli karay ayuu ku bilaabay haddaba cuyuubtaa guud ahaan waa toddobo toddobo weeye saddex waa mushtarak oo ninkii iyo gabadhii labadaba laga heli karaa labana ninkay gaar u ta labana gabadhii bay gaar u ta wuxuu ku bilaabay mualifku saddexdii labada zawjba ka dhexaysa ee mushtaraka ahayd wuxuu hi wajada idaa wajada hadduu helo axadu zawjayni labadii isqabay mid ahaan bilaakhari kii kale hadduu ka helo junuunan waali aw amase judaaman judaam aw amase barasan baras aw amase wajadahaa wuxuu helay gabadhii ninkiibaa helay radqa'a ayadoo ah mid xubintii taranka ay ka owdan tahay hilib aw qarnaa ama laf baa awday ow mase wajadathu ayadiibaa waxay heshay ninkii cinniinan xaaluu yahay mid aan awood lahayn awooddii raganimo aan lahayn aw mase majbuuban mid aaladii laga jaray oo laga gooyey abata alkhiyaaru khiyaarkii wuu sugnaanayaa fii faskhi nikaaxi nikaax faskhistaanki wa qiila waxaa la in wajada in wujida in wajada hadduu ka helo midkood bihii ki kale hadduu ka helo mila caybihi caybtiisii oo kale falaa ma sugnaanayo wuxuu ku yidhi haddii labadii zawj ninkii iyo xaaskiisii midkood kale uu ka helo ceebahan saddexda mid ka ah, oo ah junuun waali ama judaam ama baras saddexdaa mid hadduu ka helo saddexdaa ceeb mid ahaan waxa weeye nikaaxi u fasahi karaa ninkiiba xaaskiisii iyadoo waalan buu arkay markuu guursada kadib ee meherkii ugu dhacay ama iyadoo judaan qabta ama iyadoo baras qabta ama cas gabadhii baa ninkeedii saddexdaa mid ka mid a ah ka heshay nikaaxi way fasahi karaa kii kolba ceebtaa helay wuu fasahi karaa nikaaxi waaya marka lagu yidhi waali waalidaas waa laba nooc waa waali joogta oo daa'ima ah, oo qofkii dee marnaba uusan miirsanayn iyo waali mutaqadica qofku marna uu miirsanayo caadi noqonayo marna uu waalanayo labadaaba waxaa weeye faskii nikaaxuu ku sugnaanayaa waxaa waalidii la mid ah haddii qofkan uu galo koomo aan laga rajaynayn inuu ka soo miirsado koomuu galay aan rajo laga qabin inuu ka soo miirsado lakiin haddii koomada rajo laga qabo inuu ka soo miirsado faskii ma sugnaanayo waaya arinka labaadna waxa wey judaamki judaamki waxa weyaan waa xanuun ilahay hanaga caafiye xubnaha jidhka kolba xubintuu ku dhaco inta badan wejigu ku dhacaa bay dhaha xubinta uu ku dhacay ayaa casaanaysa dabeetana way madoobaanaysa kadibna way googo'aysaa kadibna wayba soo daadanaysaaba judaamku waa kaas baraskuna waxaa weeye waa caddiin ku dhaca xubintii oo buac yani jidhkao dhan ma wada caddaanaya hal mar laakiin buqac buu u samaynayaa kadibna waxa weeye dhiiggii baa ka tegaya buqcadaas way caddaanaysaa caddiin aan caadi ahayn markaa kaa laftirkiisu waxa weeye waa ceeb ama xanuun keeni kara faskiga kuwaas waa cuyuubtii mushtaragga ahayd cuyuubta haddaba u imow zawjada khaas ku ah waa labo ceebta koobaadi waxa wey aradq aradqi waxa weeye xubintii taranka gabadha in hilib uu xidho ama qarnaa inay gabadhii meeshii xubintii taranka ahayd ee laga jimaaci lahaa laf ay awdo labada xaaloodba waxa wey ninkii khiyaarulfask ayaa u sugnaanaya cuyuubta ninka khaas ku ahna waa labo in ninkii laga helo cunna ama jab cunna waxa wey ninkii inuusan awood raganimo usan lahayn hamad bu inuusan lahayn uusan awoodi karin jimaaca xubintiis taranka ayaa jilicsanoo aw ma awoodi karo inuu wax sameeyo ama waa majbuuboo xubintii tarankaaba la jaray gebi ahaanba oo aaladiiba meesha kuma taallaba waxa weeye taas gabadhii waxaa u sugnaanaya faskhi baa u sugnaanaya haddaba cuyuubtaa toddobada ah waxa weeye jumhuurulculamaa ayaa qaba madhabkeenu keliya ma aha jumhuurulculama culamada badankood saasay qabaan aaaar kala duwan asxaabta kaga soo sugan kaga aruurtay oo macnaha asxaabtii way fatwoodeen in cuyuubtan lagu fasakhi kara nikaaxii sayd cumar radi allahu tacaala canhu waxaa ka asaxay saddexdaa hore ee junuunkii iyo judaamkii iyo baraskii in lagu fasakhi karo nikaax waaya alimaam shaafici ayaa ka wariyey midda kale arrinkaas ijtihaad uma noqon karo waa tawqiif bay dhaheen culimmadu midda kale judaamku waa xanuun xun oo nabiga alayh sl slam uu ku tilmaamay in qofka qaba laga cararayo ira min almajduumi firaaraka min alasad midda kale judaamka baraskuba zawjka ayay u tallaabayaan waa xanuunada tallaabe ee mucdiga ah alamraad almucdiga ayay ku jiraan xataa ilmaha ayay u tallaabayaan ilmaha ayaa ka dhaxli kara waalidka waaya qofkuna naftiisa yani xanuunadan qofka qaba naftiisa ku dhiib noqon mayso inuuna la noolaado qofkii yacnii hamadii iyo dee marqbadii iyo jacaylkii ayaa meesha ka baxaya waaya saa darteed baa loo sugay laakiin cuyuubta kale qofku inuu xanuun kala qabo ama eh, xanuuno kale uu qabo loo fasakhi maayo dabcan suuxdintu waa u lamid junuunka lamid tahay suuxdinta iyo eh, qofkii inuu dee khabal yar qabo xoogaa dee maskaxdiisa aan caadi ahayn waxaasoo dhan junuunki ayaa la raacinaya wuxuu idhi waqiila in wajada bihi mila caybihi falaa qiil ba wuxuu leeyahay haddii labadii zawj midkii ceeb kii kale ka helay asaguba ceebtaa uu qabo oo ceebtaa mid la mida uu qabo fasakhi maayo nikaax maalan wuxuu ku arkay qofkan inuu baras qabo asaga laftiisa baras buu qabaa ma fasakhi karaa wuxuu le ma fasakhi karo judaan buu ka helay asna judaankiibuu qaba ma fasakhi karo saasuu le maaa way siman yihiin de qiilka saasuu leeyahay laakiin qiilka waa laga xoog badan yahay bale wuu fasakhi karaa sababtoo ah bini aadamka sidiisaba naftiisa wax uu ugu dulqaato ayuusan dadka kale ugu dulqaadan wuxuusan naftiisa yani ka yaqiiqsanin ama uusan e, nacbaysanin ayuu dad kale ka necbaystaa nafta bini aadamka noocaas marka xataa haddii uu e, xanuunadan qabo barh ka mid ah kaa uu guursadana uu xanuunkii mid lamida u qabo uu fasakhi karaa wuxuu yidhi idaa wajada axadu zawjayni labadii zawj mid ahaan hadduu ka helo bilaakhari kii kale junuunan waale aw judaaman ama judaan aw barasan ama baras aw mase wajadahaa ninkii uu helo gabadhii radqaa iyada oo meesh xubinteedii taranka ay awdan tahay oo hilib ka awdan tahay oo qarnaa ama laf ay ku awdan tahay aw wajadatu ama iyadu ninkii ay hesho cinniinan xaalu yahay mid aan awood lahayn oo aan jimaac samayn karin aw amase majbuuban mid xubintii tarankaba ay jaran tahay abata alkhiyaaru khiyaar ayaa ku sugnaanaya fii faskhi nikaaxi nikaaxa in la fasakho waqiila waxaa la yidhi in wajada haddii uu helo in wajada haddii uu ka helo bihi kii kale hadduu ka helo midkood mila caybii ceybtiisa oo kale falaa ay falaa yahbutu khiyaaru lfaskhi khiyaarkii fasakha nikaaxu ma sugnaanayo nikaaxa faskhiisii eh, khiyaar u yeelan maayo walow wajadahu haduu helo midkood kii kale walow wajada haduu helo midkood hu kii kale haduu helo kunha xaaluu yahay labeeb kunhahaasoo waadixan cad falaa ay falaa khiyaara lahu khiyar ma sugnaanin fi adhari muctamad haddaan qabano haddii labadii zawj mid ahaan oo kii kale uu arko isagoo labeebah laakiin waa kunha waadix kunhii baa laba nooca ah. kunha mushkil iyo kunha waadix kunhaha mushkilka ah waa ka aan la kala garanayn inuu nin yahay iyo inuu eh, haweeney yahay lab iyo dhadig midku yahay lama kala garanayo labadii aalaba way uu leeyahay ifaadkii aan kusoo tilmaanay markaan ka hadlaynay baabkii eh, dhaxalka ayaa meeshan jooga oo calaamaadkii lagu kala saaraya meesha ma jiraan kaasi waa kunta mushkil nikaaxiisaba maca kidmay kaas halkaa inaga dhig nikaaxiisaba maba sugnaanaya hadduu nikaax dhaca ataa nikaaxaasi wax kama jiraan ninna ma guursan karo kuntii mushkilka ah gabadha ma guursan karo kun kale lama guursan karo laakiin kunta halka laga hadlaya waa wey waa kunta waadix waa kii yani labnimadiisi ama dhadegnimadiisi caddaat labadii dhinac mid buu u dhacay oo sifaadkii dukuurada laga helay amba sifaadkii unutada laga helay walidaalik marka hore khuntu ahaa laakiin iminka markii la guursaday gabadh buu guursaday dabeetan waxaa soo caddaatay inuu nin yahayba oo calaamaadkii raganimada ka muuqata waa hagaag keexi uu sugnaanaya la fasakhi maayo haddii uu eh, nin guursadana runtii noocaasa waadaxa kadibna ay eh, soo caddaata inuu dhadig yahay ninkii ma fasakhi karo ma dhigi karo de waxaan guursaday waa labebe eh, haweeney ma ah xataa meesha dolaal yarun hadduu jiro oo dee calaamaddii dumarka loo garanayo culimmadu waxay leeyihiin maqsuudkii nikaax buu ku xasilaya qowlka laakiin ka soo horjeeday wuxuu le adhar ka soo horjeeda maya e waxaan ba hadduu khunfaba yahay naftu way ka didaysaa markii khunfaba la dhaho ee de waxaan hadduusan haweeney caadi usan ahayn markaa khiyaarkaa u sugnaadu leeyahay qowlka labaad walow xadaa haddii uu ku soo dariyo ama uu ku yimaado bihi ay bizawji owjkii cayban cayb hadday ku timaado takhayarat zawjadii khiyaar bay yeelanaysaa ilaa cunatan inay cunno tahay mooyaane hamad la'aan cunnadaasoo bacda dukhuulin dukhuul dabadii timid awmase xadaa biha gabadhii waxaa ku soo dariya ku yimid cayban cayb baa ku timid takhayara ninkiibaa khiyaar yeelanaya filjadiidi qowlkaa jadiidka haddaan qabanno wuxuu ku yidhi ninkii haddii ceebe ay ku timaado markii caqdigu dhacay walow xadaadan wuxuu oga jeedaa bacda alcaqd ceebtan mayna jirin markii waxa weeye gabadhan uu guursanay ninka laakiin ceebtani dib bay kaga timi oo bacda alcaqd caqdi markuu dhacay ayay ceebtani ninka ku timi maalan dakarkii baaba la jarayba dakrkii ayaa laga jaray oo nin majbuubu noqday markuu caqdigu dhacay kadib gabadhii khiyaar ma yeelanaysaa ha khiyaar way yeelanaysaa qabla dukuul iyo bacda dukuul labadaba waaya laakiin waxaa laga soo reebay cunadii bacda dukuul timid cunadu waa maxay ninkan awoodba umale gabadha inuu jimaaco laakiin cunadani waxay timid bacda dukuul cunada qabla dukuula ma ah markuu la aqalgalay ay mar is arkeen oo markaa caadi u ahaa oo dee si lagu yaqaani u ayaa wixii intaa ka dambeeyey bay waxba ka weyday ninkii cunadani waxay timid haddaba bacdudukhuul taasi khiyaar ku yeelan mayso maxaa yaele maqsuudkii nikaaxa xasilay ninkanna way is arkeen xaqeediina way ka heshay marka dee axkaamtii cunada umaa la marin doona inoo imaan doonta insha allahu tacala akaam cunadu axkaam bay leedahay mualifku dibbu ka tilmaami doonaa marka cunada iyada laga reebaya haddii gabadhii ay caybe ku timaado bacd alcaqd weeyaan ayadna aw biha ay xadaa bizawjati caybun bacda alcaqd gabadhii cayb baa ku timid caqdiga kadib zawjkii khiyaar ma yeelanaya khiyaar wuu yeelanayaa nacam sida haddii asagaba caybe ku timaado iyadu khiyaar u yeelanaysa ayuu asna khiyaar u yeelanayaa laakiin qowlka jadiidkaa sidaa qaba qowlka qadiimka muxuu leeyahay maya asagoo khiyaar yeelan mahayo maxaa yeelay asaga wuxuu awoodi karaa inuu gabadhan kaga badbaado oo kaga lugbaxo alaaq laakiin ayadoo alaaq ma banaano ayadoo alaaq ma leh laakiin sida saxiixa ah waxa weeyaan faski khiyaaru faski wuu yeelanayaa oo faskiga alaaqu way kala duwan yihiin gabadha qabla dukuul haddii aad furto meherna aad u magacooday meherkii nis bay kuu yeelanaysaa laakiin haddii aad fasakdo nikaaxeedii waxba kugu yeelan mayso haddaba fasakha iyo waxaa weeye alaaqu saas kala duwan yihin wuxuu hi walow xadaa haddii uu ku yimaado bihi bizawji ninkii ceebun ceebe hadday ku timaado takhayarad khiyaar bay gabadhi yeelanaysaa ilaa cunatan cunno inay tahay mooyaane ceebtaasi cunnadaasoo ninkii ku timid bacda dukhuulin markuu la aqalgalay oo u tegey kadib awmase biha ay xadaa biha gabadhii waxaa ku yimi cayban cayb baa ku timid bacd alcaqdi baa loga jeeda takhayara ninkii khiyaar buu yeelanaya fi ljadiidi qowlka jadiidka haddaan qabanno walaa khiyaara khiyaaro ma sugnaanin liweliyin gabadha weligeedii khiyaar ma leh bixaadiin bisababi caybin xaadiin ceeb dib ka timid sababtiisana waxa weeye khiyaar ku yeelan mahayo weligeedii wakada waxaa la mid ah uusan khiyaar ku yeelinaynin bimuqaarini jabbin goyn la xidhiidhay caqdigii goyn la gooyey oo laga gooyey oo la xidhiidha caqdigii wa cunnatin iyo awood la'aan la xidhiidha caqdigii wayatakhayaru khiyaar buu yeelanayaa weligii bimuqaarini junuunin waa li la xidhiidhay caqdigii wakada waxaa la mid o khiyaaruu yeelanayaa judaamun ninkii haddii judaam laga helo wa barasun haddii baras laga helo fil asaxi muctamad haddaan qabanno wuxuu ku yidhi gabadha weligeedu khiyaar kuma leh ceeb xaadiah ceeb hee xaadioo ninka dib kaga timid oo markii hore uusan qabin markii uu gabadhan meherinayey oo ninkan uu guurinayey ceebtan ma lahayn laakiin ceebtan waxay timid markii uu meheriye kadib maxaa yeelay weliga wax ceeb ah iyo wax eh, caar ah oo kaga imaanaya xagga dhaqanka ma jirto nantiisiba u guuriyey waxa wey nin waalan ama nin kadaa ah la dhihi maayo maxaa yeel waalidan dibbay ka timid ama ceebta dibbay ka timid waaya sidoo kale hadday ceebtu la xidhiidhay caqdiga nikaaxa laakiin waa jabbi xubintii taranka ninka laga jaray ama waa cunno oo ninkan waxaa weeye markii gabadha loo meherinayey cinniin buu ahaa ama majbuub buu ahaa taana waa un la midoo khiyaar yeelan mahayo weligii oo nikaaxii ma fasakhi karo waaya maxaa yeelay labadan ceebba u fiirso waa laba ceeboo ku tacalluqda xagga jimaaca jimaacana zawjada xaq u leh marka iyadoo hadday ninka raalli ku tahay dee ha loo daayo ninkeeda haddayna iyadu rabinna dee iyadaa fasakhi doonta ma fahamta soo ma asaga wax ceebo ka soo raacaysana ma jirto laakiin weligu wuxuu khiyaar yeelanayaa haddii gabadhan markii ninkan u meherinayey uu lahaa ceeb ah waali ama baras ama judaan saddexdaas ayagu way ka duwan yihiin haddii uu ninkani uu waalaa ama baras uu qabay ama judaan uu qabay uusan ogeyn markii u meherinayo kadib uu ogaaday uu fasakhi karaa ayadan way fasakhi kartaa asna uu fasakhi karaa labadooda uu fasakhi karaa sababtu waa maxay maxaa yeele markan ayada ah caar baa ka soo raacaya ceeb oo waxaa la dhihi inantiisiibu nin waalan ama nin baras aba ama nin judaan aba u meheriyey a sooma marka caarkaasa la diidaya midda kale waxaa laga cabsanayaa nasligi tarankii inuu waxaan u tallaabo wuxuu ku yihi walaa khiyaara khiyaar uma sugnaan liweliyin weligii bixaadiin ay bicaybin ceeb ceebtaasoo xaadiin dib ka timid caqdiga kadib timid wakadaa waxaa la mid ah bimuqaarinin ay bicaybin cayb ceebtaasoo muqaarinin bimuqaarini jabbin min baabi idaafati الصifati ila اlmawsuuf weeyaan eg muqaarin waa صifo jabbin waa mawsuuf aslu اlkalaam muxuu ahaa bijabbin muqaarinin wa cunnatin muqaarinatin bay ahayd laakiin waa la isticmaala fuqahadu way isticmaalaan in sifadii loo idaafeeyey mawsuufkii bimuqaarini jabbin jabbi la xidhiidhay sababtiina khiyaar ku yeelan maayo wa cunnatin bimuqaarini cunnatin cuno la xidhiidhay waxa weye caqdigiina khiyaar ku yeelan maayo wayatahayaru khiyaar wuu yeelanayaa weligii bimuqaarini junuunin waali la xidhiidhay caqdigii wakada waxaa la mida judaamun judaam wa barasun iyo baras ilaai muctamad aan qabano wlkhiyaaru khiyaarkii waa khiyaarulcaybkii e khiyaarkii lagu fasakhayey nikaaxa ee cuyuubtii aan soo tilmaan lagu fasakhi weeyaane cala alfawri deg deg weeye yani khiyaarkii hadda aan soo tilmaamaynay ee cuyuubtii aan soo sheegaynay lagu fasahay nikaax waa degdeg maxaa yeele waa khiyaaru cayb marka degdeg weeye sida khiyaarkii ceebka ee mabiicaba markii shay laga iibiya ceebaysan oo maciiba waxaan idhi khiyaar baad yeelanaysa inaad iska celiso laakiin khiyaarkaas wuxuu ah khiyaar cala alfawr kanna waa saasoo kale marka inu leeyahay cala alfawr waxaa loo jeedaa waa in si deg deg ah loo gaadhsiiyaa garsooraha oo la dalbaa in nikaaxii la fasakho saas wey wاlkhiyaaru khiyaarkii cala alfawri deg deg weeye wاlfasku fasakhii qabla dukuulin dukuul hortii ahaaday yusqid wuu ridaya almahra maharkii wa bacdahu ay bacda dukuulin dukuul kadibna waxaa weeye fasakhaasi alaصaxu muctamad waxaa weeye annahu shaniya yajibu inuu waajibayo mahru milin mahru mil inuu waajibayo in fusikha haddii lagu fasakho bimuqaarinin ceeb muqaarin oo caqdiga la xidhiidhay aw mase bixaadiin ceeb dib ka timid ceebtaasoo xadaa timid dheh bayna alcaqdi caqdiga inta udhaxaysa walwai galmadii inta udhaxaysa ceebtaasoo jahilahu lwaadicu kii u tegayey oo wadiga samaynayay uusan ogeyn wlmusamaa musamihii ayaa waajibaya in xadaa haddii ceebtani ay timid bacda wain wai kadib hadday timid wuxuu hi haddii nikaaxi lagu fasakho cuyuubtii aan soo tilmaanay faskhiganna uu dhaco qabla dukhuul intaan gabadhii lala aqalgelin ka hor horta meherkii wuu dhacaya meherkii wuu dhacaya gebi ahaanba waxyaabahay kula duwan yihin iyo dalaaqa ayay ka mid waaya dalaaqa halkan meherka muusan dhaceene haddii meherka uu musame yahay nisfulmahr ayaa sugnaan lahaa wa waaya wa ay bacda addukuul markii gabadhi u tegey kadib ayuu faskii oo ceebtii lagu fasakhay taa ayada sida muctamadka wuxuu ku yihi mahrumil baa waajibaya mahrumil ayaa gabadhii u waajibaya ayadoo kale wax lagu meheriyo waa haddiise lagu fasakhay ceeb muqaarin oo marka horeba jirtay oo caqdiga la xidhiidhay ama ceeb dib ka timid intii caqdiga uu dhacay iyo intuuna wadiga udhicin inta udheaysa cadigii wadiga inta udheaysa ayay ceebtani timid isla markaana qofkan waxa weye gabadha u tegaya jimaac samaynaya muusan ogeyn ceebtan ceebtan markuu gabadha u tegay muusan ogeyn waa hadday ceebta ku sugan tahay mawduucadii gabadhii loo tegay ama ayadoo aysan ogeyn ceebtaas haddii ceebtan ay ku sugan tahay qofkii waadiga ahaa maxaa yeelay xaaladda tan waxa weeye qofkii wuxuu ku istimtaacay maciib markaa waxaa u sugnaanaya mahru almil gabadhi waaya mahrumilkii musamo way kala duwan la soco musamo waa wax lagu heshiiyey la magacaabay caqdi lagu sheegay mahrumilkana waa gabadhan iyadoo kale wax lagu meheriyo ama ha ka bato ama ha ka yaraado musamaa waajibaya haddii ceebtani ay timid bacda wai u fiirso waa la kala qaaday ceebta hadday bacdalwai timaado musamaa waajibaya laakiin haddii ceebtani ay mar horeba ay jirtay ama wad ka hor ay dhacday bacd alcaqd wa qabla wad ay dhacdana mahrmil ba waajibaya bacd alwad hadday ceebtan timaadana musame ayaa waajibaya saasaa loo kala qaada waaya oo maxaa saa loo yidhi oo musame u waajibay markan dambe maxaa yeelay marba haddii uu gabadhan oo saliima u tegey oon ceeb lahayn maalan aan waalayn kadib markuu u tegay ayay waalatay tusaalahaan ama ceebtan ku timidba cuyuubtii maala judaan baa ku dhacay ama baras baa ku dhacay ilaa akhiri marka waxaa u sugnaanaya musamihi wix lagu heshiiyey maxaa yeele kaasi wuxuu ku sugnaaday waddigii ayuu ku sugnaaday intaan sababkii khiyaarkaba la helin ayuu waxaani sugnaaday oo taqaruray marka saas kaga duwan yahay wuxuu yidhi wاlfasku fasakii qabla dukuulin dukuul hortii ahaada yusqid wuu ridaya almehra meherkii wa bacdahu bacda dukuul dukuul kadib faskii dhacay calaa saxu muctamad waxa weeye annahu shani yajibu waxaa waajibaya mahru mili mahru mili ayaa waajibaya in fusika haddii la fasakho nikaaxi bimuqaarin bacaybin muqaarin ceeb la xidhiidhay caqdiga aw mase bixaadiثin ceeb timid bayn alcaqdi caqdiga inta udhexaysa walwadi wadiga inta udhexaysa ceebtaasoo jahiilo lwaadi ninkii u tegay gabadha uusan ogeyn wاlmusama walaصxu muctamad waxa weeye annahu shan yajib waxaa waajibaya almusama wixii la magacaabay in xadad haddii ceebtani dib ka timaado bacda wad'in wadiga kadib hadday timaado walow infasakha haddii uu fasakhmo nikaaxi biriddatin gaalnimo hadduu ku fasakhmo riddadaasoo bacda wadin wadi kadib timid falmusama falwaajib waajibku waxaa weeye almusamaa wixii la magacaabay waayahay haddii nikaaxi uu ku fasakhmuu ku yidhi riddo zawjkii baa diinta ka baxay walciyaadu billah ama gabadhii baa diinta ka baxday almuhim midkood baa ridoobay saasuu nikaaxi ku fasakhmay bacda wadinna ridadan way timid qabla wai maaha markaa musamihiibaa waajibay u fiirso waa tii haddana soo dhaafayso kaleo maxaa yeelay musamahanba aslan wuxuu sugnaaday qabla ridda ayuu sugnaaday oo waddigaas uu ku sugnaaday mar haddii gabadhii laga aqal galo oo ninka u tago waxaa weeye meherkeedii oo kaamila yeelanaysaa hadduu furo iyo hadduu nikaaxeedii fasakho iyo hadday iyadu fasakhdo iyo haddii ay diinta ka baxdo ay sabab oo kala geeyo furqada ku xasishaba waxaa weeye marba haddii gabadhan uu u tago meherkeedu amilay yeelanaysa walow infasakha haddii nikaaxu fasakhu biridatin bisababi riddatin ridda sababteed bacda wadin riddadaasoo bacda wadin wadin kadib ahaatay falmusama ee falmusama falwaajib waajibka waxa wey almusama wixii la magacaabay ee lagu heshiiyey walaa yarjicu zawju zawj kula laaban mahayo bacda alfaskhi fasakha kadib bilmehri meherkii calaa man harahu qofkii ku dagay fi ljadiidi qowlka jadiidka haddaan qabano wuxuu ku yidhi zawjkii fasakhay nikaax markii uu nikaaxu fasakhay kadib meherkii uu magdhabay ee gabadhan uu siiyey waxaad u kula noqon mahayo qofkii gabadhan ku dagay oo weligii ah kula kula noqon mahayo ama xataa zawjada laftirkeeda maxaa yeelay manfacadii budcigu oofsaday marba hadduu gabadhan u tegey meherkan waa muqaabila istiifaa'ihi manfacata albudcu marka wax uu yeelanayo ma jirto alurm biاlurm waaya qowlka jadiidka wey qowlkaas qadiimna wuxuu leeyahay qofkii gabadhan ku dagay ee ceebtan u qariyay uu ku fasakhay maala hadday baras ahayd hadday judaam ahayd hadday waalayd ceebtan u qariyey ayuu kula noqonaya meherkii u bixiyey saasuu leeyahy qolkii qadiimka ah maxaa yeele tadliis baa meesha ka dhacay gabadhan waa loo qariyay ninkan markaa uu kula noqonaya ceebtii caqdiga la xidha weeyaan laakiin qowlkan waxaa lagu radiyey waxaa ka laazimaysaa la yidhi aljamcu bayna alciwadi wاlmucawad bedelkii iyo mubdel minhugii laba shay oo midna bedel yahay midna shaygii lagu bedelay uu yahay in la kulmiyo waa maxay waa gabadhii oo manfacadeedii manfacadii budcigeedii u oofsaday oo u tegey iyo meherkii oo loo soo celiyey laba haddaba waxaa weeye ciwad iyo mucawadu minhu bedel iyo mubdel minhu ayuu kulmiyey taasna laa yajuuz mamnuuc wuxuu idhi walaa yarjicu zawju zawj kula noqon maayo bacda alfaski faska kadib ilmehri meherkii calaa man qarra qofkii ku dagay ee ceebta u qariyey weeye gabadha ceebteeda u qariyey ee ku tadliisiyey kula laaban maayo fi ljadiidi qowlka jadiidka ah wayushtaradu waxaa loo shardiyaa fi lcunnati cunnadii waa awoodla-aantii ninka ragga ah ee raganimadii ka tagta rafcun in loo kor yeelo ilaa xaakimin nin xaakim oo garsooro ah wakada waxaa la mid ah saa'irulcuyuubi ceebaha oo dhan filasaxi muctamad haddaan qabano wa tahbutu alcunnatu cunnadii waxay ku sugnaanaysaa biiqraarihi ninkii inuu qiro amamase bibayinatin markhaati laga markhaati kacayo calaa iqraarihi qiritaankiisa wakadaa saasoo kale waxay ku sugnaataa cunnadii biyemiiniha gabadha dhaarteeda bacda nukuulihi asagoo markuu aamusay kadib filasaxi muctamad haddaan qabano waayahay wuxuu ku yidhi cunnada waa hamad iyo raganimo la'aantii marka lagu fasakhayo ceebta cunnada ah waxaa shardi ah in gabadhii ay ku dacwayso garsoore oo ay arrintii qaadiga gudbiso iyadu keligeeduna kuma fasakhi karto maxaa cunnadu waxa weeye arrin dee dacwada waa muddaci iyadu way sheeganaysaa ninkan inuu u leeyahay waana ceeb qarsoon waxaa laga yaba inay ku been abuuranayso isna isdifaaca dhici karta marka ayaduna iska fasakhi mayse waa inay garsoore u keenta garsoorii ku dacwaysaa isagoo inuu qiraaba dhici karta ama inuu isdifaaco labada waa suuraga marka waa in garsoore loo geeya ee ayaduna keligeed ma fasakhi karto ceebaha kalena waa uu la mid sida muctamadka ah cunada iyada khilaaf kama taagno lakiin ceebaha kale khilaaf baa ku jira ceebaha kale khilaaf baa ku jira maadaama ay dhammaantood ijtihaad u baahan yihiin hadda tusaalahaan baraska oo kale hadduu bilow yahay lagu sugi mahayo eh, khiyaarka laakiin markuu mustaxkim yahay qofka de qumaatid ugu dhaco isaga judaamkaba markaasaa waxa weye khiyaarka u sugnaanaya marka ijtihaad bu baahan yahin cuyuubta junuunka saas oo kale waxaasoo nadar alqaadi ayay u baahantay laakiin khilaaf alasax uu leeyahay wixii aan cunnada ahayn waxa weeye ayada ayaa fasakhi karta waa ceeb dee iska muuqato de qof kastoo arki karo walidalik sida eh, shay aad soo iibsatay oo maciib oo ceeb aad ku aragtay aad u celin karto oo qaadi aadan u baahnayn ayay tani la mid tahay oo gabadhi way fasahi kartaa haddaba cunada maxay ku sugnaataa cunadu waxay ku sugnaataa inuu ninku qirto u dhaho cunada waan qabaa markii dee garsoorihii laga dacweeyey hortiisa asagoo afkiisa ka qirto u dhaho arrintaasi way sugan tahay oo ciniin baanahay u qirto waaya amaba ma ahee qiraal uu qirtay baa laga markhaati kacay oo dad maqlaya baa jira maruu qiranayay marka laba nin baa maqashay labadii nin baa marka qaadiga hortiisa markhaatigii ku fulisay oo yidhi annagaa ka maqale asagoo qiranaya laakiin maxaa loo dhihi waaye bayiino markhaati in loo keeno dee suuragal maaha waana waxana waa wax qarsoon dee cid kas markhaati kici kartana ma jirto waaya laakiin dhaarteeda ka war ayadna way ku sugnaanaysaa gabadhii hadday dhaarato laakiin dhaartaasi waa goorma waa yemiin ilmarduuda waa dhaartii ninkii laga soo celiyey asaga intii loo bandhigay lyidhi dhaaro inaadan ciniin ahayn asaga uu ka aamusay uu diiday inuu dhaarto bacda nukuuli ayadii baa marka lagu soo celiyey dhaartii alyamiin almarduuda ayadii baa dhaaratay taana way ku sugnaanaysaa wakada biyamiiniha bacda nukuulihi fi lasax haddaba waad aragtaa oo dhaartii muran baa ku jira khilaaf baa ku jira oo khilaaf alaصx wuxuu leeyahay dhaarta iyada lagu celi maayo hadduu mar asagu dhaaran waayo bimujarad nukuulkiisa ayay ku sugnaanaysaa buu leeyahay waayahay wayushtaradu fi lcunati cunadii waxaa loo shardiya rafcun ilaa xaakimin garsoore in loo kor yeelo wakada saa'ir اlcuyuubi cuyuubto kaleo dhan baa lamida fi asaxi muctamad haddaan qabano watahbut اlcunatu cunadii waxay ku sugnaanaysaa awood la-aantii ninka biiqraarihi qiraalkiisa oo mase bayinatin markhaati laga markhaati kacayo calaa iqraarihi qiraalkiisa wakada waxaa la mid ah cunadii waxay ku sugnaataa biyamiiniha gabadha dhaarteedii ay dhaarato bacda nukuli asagoo markuu ka gaabsado o ka cabsado dhaarti ay dhaarato ila saxi muctabad haddaan qabano waidaa habatat cunadii hadday sugnaato daraba alqaadi garsoorihii wuxuu u yeelayaa lahu ninkii sanatan muddo sanad ah bialabihaa zawjada dalabkeeda ayuuna muddada ugu yeelayaa faidaa tamat muddadii hadday dhammaystiranto rafacatu ayadaa u koryeelaysa asagii ilayhi qaadigii fain qaala hadduu asagu dhaho waa ninkiie wadiitu gabadhii waan u tegey xullifa waa la dhaarinayaa faina kala hadii uu ka aamuso dhaartii xullifat ayadaa la dhaarinayaa fain xalafat day dhaarato aw mase aqara asagu uu qiro istaqallat markaa way la madax bannaanaanaysaa bilfaskhi inay fasakhdo nikaaxi wa qiila waxaa la yidhi yaxtaaju faskhigu wuxuu u baahnaanayaa ilaa idni alqaadi qaadiga idankiisa aw faskhihi ama fasakhiisa walow ictasalatu hadday ka dheeraato ninkii aw mase maridat ay xanuunsato aw mase xubisat la xidho filmuddati muddadii dhexdeedii gabadhii baa la xidhay ama way xanuunsatay ama ninkii bay ka dheeraatay muddadii waxaa weeye sanadka ahayd lam tuxsab la xisaabin mahayo muddadaas walow radiyat hadday ku raali ahaato bacdahaa muddadii kadib bihi ninkii badala xaqa xaqeedu wuu wakada waxaa la mid ah low ajalatu ninkii hadday dib u dhigto oy waxaa weye u muddayso muddadii ay muddo kale ugu darto cala saxiix muctama qaba wuxuu ku yidhi haddii ninkii ay cunadii ku sugnaato inuu cinnin ayaa sugnaatay garsoorihii muddo sanad ah ayuu u yeelayaa daraba lahu alqaadi sanata waxaa looga jeedaa muddo sanad ah ayuu qaadigu siinayaa ninkii ku degdegi maayo markaaba fasakhi maayo cinin baa tahay oo waxa weye waa la fasakhayaa nikaaxaagii la dhihi maayo lagu degdegi maayo muddadan sanadka ah sayid cumar radi allahu tacaala canhu ayaa sidaa yeelay oo nin ciniin ah ayuu muddo sanad ah siiyey maxaa yeel ninkan xanuunka waxaa laga yaabaa inuu ku soo booday oo xanuun dee uu yahay aan sii fogeyn oo laga yaaba ilahay inuu ka caafiyo wax yar kadib marka muddadaas sanadkaa la siinayaa macnaha ku jirta eh, sanad lagu kaadinaya waxay dhaheen culimmadu sanadku afar fasal buu ka kooban yahay afar xilli ayuu ka kooban yahy o kala duwan marka afartaa xilli qofka dabeicaddiisii iyo misaajkiisiiba isbedelaya haddii awood la'aantan iyo cunnadan ay ku timid xaraaro jidhkiisa ku timid waxaa laga yaabaa xilliga jiilaalka inay xaraaradan ka baaba'do dee caadi iska noqdo hadday cunadan ay keentay qabow waxaa laga yaabaa inay ka zuusho xilliga xagaaga hadday ingeeg jidhkiisu engegay ay ku timaadayna waxaa laga yaaba xilliga guga inay ka baaba'do hadduu qoyaan jidhkiisa ku batay ay ku timidna xilliga waxa weeye dayrta in ay markaa ka baaba'do haddii haddaba sanadkii u dhammaado oo isla markaa ninkii awooddiisii weli aynu u soo noqonin oo de jamaacuusa samayn karin waxaa cad in markaa cajzi khilqi ah uu ku dhacay oo dee hamadiisaa kaga dhammaata saa darteed gabadhi baa laga fasakhaya muddadaasi waxay ka bilaabaysaa xilliga qaadigan uu muddadii uu yeelay xilligaa muddada uu sameeyey muddeeyey ayuunbaa taarikhdaas laga xisaabinaya laga xisaabin maayo xilligan waxa weye cunada ee sugnaata waaya muddadaas haddaba loo sugayo waxay ku sugnaanaysaa markii gabadhu ay dalbato waa inay gabadhu dalbata o dhahda muddaha la siiyo qaadi waaya xaqa ayadaa iska leh marka hadday dhahdo anu xaqigaan dalbayaa suu sharcigu uu eh, uu amrayo waxa way qaadigu muddo sanadu siinaya hadday iska aamusto muddaba loo yeeli mahayo muddaba loo yeeli mahayo nikaxin la fasakhi mahayo lakiin hadduu qaadigu is leeyay gabadhan waa gabadh aan cilmi lahayn de oon ogeynba de in muddo loo yeelayo wuu u sheegaya wuxuu leeya waxaa jirta muddo sanad ah ee muddadaas m ninka u sugnaa haddii marka ay dalbato waa loo sugayaa waaya haddii haddaba muddadii ay dhammaato mar labaad bay qaadigii usoo laabanaysaa oo dacwadii usoo gudbinaysaa haddii haddaba ninkii uu sheegto inuu xaaskiisa u tegey waa la dhaarinayaa haddii uu aamuso oo dhaartii awoodi kari waay inuu dhaarto ayadaa la dhaarinayaa hadday ayadu dhaarato ama asagubu afkiisa ka qirto oo dhaho waxa wey gabadhan uma tegin waxa wey markaa iyadu way fasakaysa markaasay fasakaysa marka ila markaa cunadii way sugnaatay muddadii loo qabtayna ninka way dhammaatay asagaana qirtay inuusan gabadha u tegin ama dhaartii laga dalbay wuu ka aamusay oo iyadaa dhaaratay waxa weeye markaa way fasakaysaa nikaax qiil baa wuxuu leey maya qaadigay u baahan tahay inuu u fasaxo u idmo ou dhaho fasakh ama qaadiga fasakha waa inuu ama qaadi u fasakhaa ama u fasaxaa saasuu leeya qiilka muddadii sanadkaa een siinay zawjka haddii eh, ay soo dhex gasho amaba ay ku dhammaato gabadhii oo xanuunsan ama la xidhay ama ninkii ka dheeraatay ictazalatu ninkii bay ka dheeraatay oo siday uga dheeraatay waxa wey istixaada ku dhacday way xanuunsatay gabadhii ama xanuun kalaaba ku dhacay muddadii sanadka ahayd ee eh, waxa wey ninka loo kaadinayo muddada haddaba sanadkaa la xisaabin maayo sanad kale ayuu qaadigu u yeelaya ninkii oo u sugaya haddii ka warran muddadii sanadkaa markay dhammaato ninkiina weli sidii cidnin u yahay gabadh inay raalli ku noqoto dhahdo qaadi sidan aan ku doonaya la iska daayo de waa xaqeedii markaa la fasakhi mahayo ayadaa raalli ku noqota waxaa la mida ah taas hadday iyadu muddadii ay muddo kale ugu darto oo dhahdo bal bil kale aan ugu daro qaadi ayadna waxa weeye waxay ka dhigantay sida iyadoo raalli ku ah xaqeediina sidaasuu ku dhacay maxaa yeele khiyaaru lfaski waa deg deg soo tilmaanay mar hadday gabadhii muddo kale ku dartay waxa weeye xaqeedii bay ka tanaasushay sidaa darteed khiyaarkeedii uu dhacaya wuxuu ihi waidaa habatat cunadii hadday sugnaato daraba alqaadi qaadigii ayaa u lahu ninkii sanatan muddo sanada bialabihaa gabadha codsigeeduna ugu mudaynaya faidaa tamat sanadii hadday dhammaato rafacatu ninkiibay u koryeelaysa ilayhi qaadigii dacwadiisay u koryeelaysaa fain qaala haddaba hadduu dhaho ninkii wadictu gabadhi waan u tegey xullifa waa dhaarinaya fainna kale hadduu aamuso xullifat ayadaa la dhaarinaya fain xalafat hadday dhaarato aw mase aqara uu qiro asagu istaqalat way la madax bannaananaysaa bilfaskhi faskhi waqiila waxaa la yidhi yaxtaaju wuxuu u baahnaanayaa faskhigaasi ilaa idni ilqaadi qaadigii inuu u fasaxo gabadhii fasakha aw mase faskhi qaadiga fasakho walow ictasalatu hadday gabadhii ka dheeraato ninkii oo maalan istixaaday kaga dheeraato aw mase maridat wayba xanuunsatay aw mase xubisad waaba la xidhay gabadhii oo jeel baa la dhigay fi lmuddati muddadii sanadka ahayd oo dhidil lam tuxsab muddadaa la xisaabin maayo ninkii loo tirin maayo muddadii way dhamaatay la dhihi maayo maxaa de gabadhii maba hayaba oo muddo cusub baa loo yeelayaa wey walow radiyat hadday raalli ku noqoto bacdaha muddadii markay dhammaatay sanadka ahayd bihi ninkii raalli baan ku ahay sidan aan ku doonayaa bay tii badla xaqoo xaqeedii buu buraya wakada waxaa la mid ah oo xaqeeduu buraya low ajalatu hadday dib u dhigto iyo u madalayso cala saxiixi muctamad haddaa qaban walow nakax haddii uu guursado ninkii haweenay hadduu guursado oo washtarada fiiha oo shurida fiiha lagu shardiyo islaaman islaamnimo lagu shardiyo awamase fii axadimaa midkood lagu shardiyo nasaban nasab awamase xuriyatun xornimo awamase hayruhumaa labadaa waxaan ahayn lagu shardiyo oo fa ukhlifa la weydaarto oo la daba maroo la waayo shardiga asaga ah faladaru muctamad waxaa weeye sixatu nikaaxi nikaax inuu asaxayo uma dabeetana in baana hadday soo caddaato uma dabeetana imbaana hadduu soo caddaado qofkii loo shardigay shardigan soo sheegnay khayran inuu kaba fiican yahay mimaa shurida wixii loo shardiyey falaa khiyaara khiyaar ma jiro wa imbaana hadduu soo caddaado duunahu inuu ka hooseeyo wixii loo shardiyey falahaa gabadhii waxaa u sugan alkhiyaaru khiyaar ayay gabadhii yeelanaysaa wakadaa waxa la mid ah, lahu ninkiina khiyaar ayuu yeelanayaa filasaxi muctamada haddaan qabanno halkan waxaan ka gudagelaynaa sababkii labaad ee asbaabtii khiyaarka lagu fasakhayay nikaax waxaa weeye sababkaa labaad khulfu shart iyo khulfu dan waa laba arrimood oo hal arrimood isku dhex jira hal sabab isku jira khulfu baad dhigi khulfiga marka laba qaybsamaya khulfu shard marna shardi baa la waayey ninka uu shardiyey ama gabadhu ay shardisay ama khulfu dan male qofka uu malaynayey oo qofkan uu ka filayo guursanayo ayuu ka waayay oo malihiibuu weedaartay marka labadaa khulfi midkii hore mualif ku bilaabay oo khulfu shardigii ah wuxuu idhi haddii uu gabadh guursado ninkii isla markaa gabadhaa loo shardiyo islaamnimo waaya ama midkood ayaa waxaa loo shardiyey ninkii ama gabadhii nasab loo shardiyey ama xornimaa loo shardiyey ama waxaan labada ahayn baa loo shardiyey dabeetana waa la waayay hardigii horta nikaaxi wuu sugnaanayaabuu kuuli nikaaxi wuu sugnaanayaa bal hadda u fiirso maalan nin baa gabadh guursaday wuxuu shardiyey inay gabadhaasi muslimo tahay waxaa soo caddaatay inay gabadh kitaabiye tahay inay gabadh kitaabiye ay tahay ayaa soo caddaatay waaya ama gabadhii ayaa ninkii waxay u shardisay inuu yahay nin nasab leh oo nasab eh, fiican ka dhashay dabeetna waxaa soo caddaatay inuusan nasabkaaba lahayn ama xornimay u shardisay waxaa soo caddaatay inaysan xorriyad uusan lahayn ninkan addoon u yahay ama cags asagaa ku shardiyay gabadhii nasab ama xorriyo waxaa soo caddaatay inaysan arrintaasi jirin ama sifaad kale ayuu ku shardiyey sida bakaaro kale inay e, gabadha bikri tahay ama inay gabadh dhallinyaraha tahay waxaa soo caddaatay inaysan bikri ahayn ama dhalinyaro aysan ahayn ama dherar ama midab ayuu shardiyey midab shuruuddii ayuu waayey uu shardiyey horta nikaaxi wuu asaxayaa sida muctamadka ah waaya oo nikaaxii ma saameynayo shardigaa la waayo dabeetana waan eegaynaa shardigan uu shardiyey iyo sifadan qofka laga helay midkoodee fiican hadday soo caddaatay in sifadan qofkan uu ku sugan yahay inay ka fiican tahay shardigii loo shardiyeyba waxaa loo shardiyey addoonnimo waxaa soo caddaatay inuu xor yahay waxaa loo shardiyey waxaa weeye in ay kitaabiye tahay waxaa soo caddaatay inay muslimo tahay gabadhii wahaakada falaa khiyaara markaa khiyaar ma jiro horta maxaa yeelay asagaaba ka fiican shardigii loo shardiyey haddii laakiin ay soo caddaato shardigii loo shardiyey inuu ka hooseeyo oo maalan waxaa loo shardiyey gabadha inay tahay xoro waxaa soo caddaatay inay addoon noqotay waxaa loo shardiyey muslimad waxaa soo caddaatay inay kitaabiye tahay waxaa loo shardiyey gabadh bikra inay tahay waxaa soo caddaatay inay carmal tahay haddii ninka loo shardiyey sifadaas khiyaar bay gabadha yeelanaysaa acan horta gabadha iyada muranku kama taagan inay khiyaar yeelanayso ninka laakiin haddii sifadii uu shardiyey uu ka waayey gabadhi khiyaar ma yeelanaya khilaaf baa ku jira tan damba laakiin sida muctamadka asna khiyaar buu yeelanayaa oo gabadhii ninka maxaa loo kala qaaday qowlkan kala qaaday ee waxaa weeye ninku khiyaar yeelan mahaya leh wuxuu leeyahay wuu furi karaa gabadhii muxuu ka fasakhaya wuu furi karaa laakiin gabadha furiin ooma bannaano oo furiin ayadu gacanta kuma hayso walidaalika jidka keliya ay ninkan kaga badbaadi karto waa inay nikaaxii fasakhdo saasuu qowlkale leeyahay laakiin sidaas saxiixa ah, labadoodaba fasqiga way yeelanayaa ninka iyo gabadh labadaba maxaa yeeley fasqigu ka duwan yahay dalaaqa saan soo tilmaannay oo waxaa weeye axkaam eh, ka duwan ayaa ka ratimaysa axkaamta dalaaqa waaya wuxuu yidhi walow dannahaa hadduu haweenaydii u maleeyo muslimatan inay muslimata amase xuratan inay xuro tahay uu u maleeyey gabadh madax bannaanoo xuro ah fa baanat waxaa soo caddaatay kitaabiyatan inay gabadh kitaabiye ay tahay oo waxa weye yahuudiyada ama nasraaniyada aw amatan ama addoon inay tahay baa soo caddaatay walxaal hiya iyaduba taxilu lahu iminka xalaal bay u tahy addoontani xalaal bay hadda u tahy falaa khiyaara khiyaar ma jiro fi ladhari muctamada haddaan qabanno waayahay kani waxa weeye qaybtii labaad ee sababkii labaad waa kan soo tilmaanay sababka labaad inuu laba qaybood uqaybsamo khulfu shardin iyo khulfu danin khulfu shardin waan soo hadalnay shardi uu shardiyey labadii zawj mid ahaan haddii uu waayo waan soo hadalnay kanna waxa wey khulfu danin mala u ka ayaa meeshii ka baxay marka haddii gabadhii uu muslimad u maleeyuu ku yidhi oo ay soo caddaato inaysan muslimad ahayn kitaabiyad ay tahy ama xuro ayuu moodayay waxaa soo caddaatay inay tahay addoon addoonta shardiga ku guursan lahaana waa laga helay shuruuddii afarta ayaan horey usoo tilmaanay way ku dhan tahay ninka oo addoonta wuu guursan karaa wax khiyaar ah uu leeyahay ma jirto khulfu dhanniga asaga badhna waxa weeye faskhi khiyaaru faskhi kuma sugnaado badhna wuu ku sugnaanaya badhna khilaaf baa ku jira waaya marka xaaladda tan waa xaaladdii yani khilaaf ku jiray laakiin sida muctamadka ah khiyaar ma yeelanayo sababtoo ah dee asagooma ismoodsiiyey inay gabadhani xuro tahay ama ay muslimo tahay asagaana gaabiye waxaa laga rabay gabadhan uu guursanayo inuu iska hubiyo isagaa ka gaabiye marka baaritaanka wuxuu idhi walow dannahaa haddii uu moodo muslimatan gabadhii muslimad buu u maleeyey aw xuratan buu u maleeyey fa baanat way soo caddaatay kitaabiyatan inay tahay kitaabiyad oo mase amatan addoon wlxaal hiya amadaasba taxilu lahu ninka way u banaanta imika falaa khiyaara khiyaar ninkii ma yeelanayo filahari muctamadadaa qabana walow adinat hadday u fasaxdo fii taswiijiha in gabadhii loo guuriyo biman dannathu inay u malaynaysay kufan kuf oo fabaana uu soo caddaado fisqihu inuu faasiq yahy o saaqid yahay aw danaa'atu nasabiha nasabkiisa inuu liito waxirfatu shaqadiisa inay liidato aw amase danaa'atu nasabihi nasabkiisu inuu liito aw xirfatihi xirfadiisu inuu liidato falaa khiyaara lahaa gabadhii khiyaar ma qultu waxaan idhi qaala nawowiyu baana hadduu soo asaguba naciiban mid ceebaysan aw cabdan ama doon inuu yahay falaha alkhiyaaru khiyaar baa u wallahu aclam wuxuu ku yidhi haddii gabadhii ay weligeedii u fasaxdo inuu nin guuriyo gabadhii ninkaasna waxay moodaysa inuu yahay nin kuf u ah oo maalan diyaano leh ama nasab leh ama xirfadiisu ay tahay xirfad wanaagsan oo u qalanta gabadhi sidaan kusoo tilmaamnay baabkiina soo dhaafay ah baabulkafaa dabeetana waxaa soo caddaatay ninkanba inuu yahay nin faasiqa suuradii ay moodaysay inuu yahay nin ahludiina ama nin nasabkiisu u liito suuradii ay moodaysay gabadhani inuu ninkani yahay nin nasab leh ama nin xirfadiisu ay liidato meesha ay moodaysay inuu yahay nin xirfad wanaagsan leh intaasoo dhanba gabadhii khiyaar yeelan mayso maxayna khiyaar u yeelanayn ayadii weligeeda toona khiyaar yeelan mahayaan maxaa yeele way gaabiyeenoo waxaa laga rabay inay iska baarbaadhaan oo iska hubiyaan ninkan waxa weye guurka laga doonay gabadha lagu meherinayo sidoo kale haddii ninkaba uu soo caddaado inuu yahay nin maciib ah hadduu ninku soo caddaado inuu maciib yahay ceeb baa ku soo caddaatay aan lagu ogeyn ceeb cuyuubtii aan soo tilmaamayna mid ka ah ama addoon inuu yahay ayaa soo caddaatay taa iyadoo khiyaar baa sugnaanaya halkan haddaba waa suuradii laga soo reebaya khulfudaniga u fiirso khulfudaniga halkan waa la ictibaariyey gabadhan nin bay guursatay weligeed u fasaxday inuu u guuriyo ama weligeediibaa u guuriyey ayagoo moodaya ninkan inuu yahay ceebka saliim kadibna waxaa soo caddaatay ninkan inuu ceeb qabo ceebihi aan soo tilmaanay mid ka mid a ah. ama junuunkii ama baraskii ama jidaamkii ama jabigii ama cunadii waxaan soo tilmaamaynay cuyuubtii waxa weeye toddobada ahaa shan unbuu ninku e, ka yeelanaya shantii mid ka mida ah laga helay ama addoon buu ku soo caddaada inuu yahay marka gabadhii khiyaar bay yeelanaysaa xaaladatan maxaa yeelay waxaa asal dadka u ah xuriyo iyo asalaama min alcuyuub taasaa asal ah dadku inay xor yihiin axraar yihiin ba asal ah waxaa asala ah sidoo kale dadku inay ceebaha ka saliim yihiin cuyuubtan soo tilmaamay marka qofkii ceebtan laga helaa ama addoon noqda dee haalib muslimiin muslimiinta axwaashoodii sidii u badnayd buu khilaafay walidaalika khiyaarkii ayaa sugnaanaya halkaa inoogu joogo wallahu tacaala aclam wsal allah wslm ala